baabu taxriimi taqyiiri khalqi illaah ilaahay abuuristiisa in la bedelo xaaraamaynta la xaaraamtinimeeyey uu u baab yahay lilxusni qurux darteed iyo wazinati qurux darteedna loo bedelo haadaakanu baabu taxriimi taqyiiri khalqi illaah ilaahay abuuristiisa in la bedelo bedelidaas xaaraamaynta la xaaraamtinimeeyey uu baabkan u baab yahay lilxusni qurux darteed iyo wasinati qurux darteedna loo bedelo baabkan macnihiisu xadiidka soo socdu tilmaamaa waxaa ilaahay xaaraamtinimeeyey qofka qaabkii alla u abuuray inuu bedelo asagoo qurux raadina ilaahi weyna wuxuu xaaraamtinimeeyey qofka inuu bedelo sidii ilaahay u abuuray asagoo qurux raadina waa xaaran qadcana qofka sameeyana waa malcuun cala qabaa rag iyo dumar qaala cabdullaahi bnu mascuud cabdullaahi bnu mascuud wuxuu yidhi lacana allah ilaahay nacalad ha ku rido naxariista allah ka fogeeyo al alwaashimaati dumarka wax durdura waashimadu waa gabadha gabadha kale korkeeda durayda gabadhan waxa weeyaan korkeeda ayaa ay u imaan meelay cirbad uga mudee dhiiggu markuu ka daato ah indhaku lagu shubaa markaasa meeshu bar noqone ama waaba qorayaanba magacyaa lagu qoraa jirki ah, inta la jeexjeexo la daldalooliyo aa ah, magacyo lagu qoraa marka waashimaadu waa kuwa jirka daldalooliya walmustawshimaati kuwayna ii daloolina naclad allah ku rido mustawshimaadku waa midda dalbanayda oole meeshaan ii daldalooli ama halkan wejiga bar iiga yeel walmutanamisaati waalmutanamisaati kuwa dalbada in sunniyooda la xiiro ayagana naclad allaha ku rido naamisaat axaadiista gabal waxaa ku soo aroortay wanaamisaati kuwa tinta sunniyaha xiidha tintaas oo indhaha korkooda ku taalla kuwa xiidha iyo walmutanamisaati kuwa dalbadoo yidhaaha layga xiidho walmutanamisaati kuwa yidhaaha layga xiidho iyo wlmutafallijaati kuwa ilkaha kala fogeeya oo fanaxda isku yeela ayaga isku yeela alla uma yeelin lilxusni qurux darteedna u sameeyaan almuqayiraati ee bedela khalqallahi ilahay siduu u abuuray tacaala ilaa waa sarreeyaahe markaasuu yidhi cabdullahi mascuud gabara marka xoogaa ku inkirtay waxay ku tiri war dumarka maxaad u lacnadaysaa markaasuu yidhi maali maxaa ii sugnaaday laa alcanu xaalaanan lacnadayn man qof lacna nebigu nabigu nacladay sala allahu alay wasalam markaasuu yidhi oo qof nabi maxamed nacladay miyaana nacladay nabigaa nacladay markaasuu yihi wa huwa lacnadaas in la naclado dadka nabigu nacladay fii kitaabillahi kitaabka allay ku suganta ilaahay yidhi wamaa aataakum rasuulu faquduuhu nabigu wuxuu inisiye ka qaata diintu nabigu nasiyey ka mid tahay dadka nuucaan sameeya in la naclado ay malcuunin yihiin inay malcuunin yihiin mutafaqun calayh wamaa aataakumu rasuulu rasuulku wuxuu idin siiyo fakhuduuhu ka qaata wamaa nahaakum wuxuu idinka reebo canhu xaggiisana fantahu ka jooga muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqeen can cabdillaahi bni mascuudin cabdillaahi bni mascuud wuxuu yidhi lacana allah ilaahay ha naclado oo naxariista allah ka fogeeyo alwaashimaati dumarka wax durdura duridda lagama hadlaayo cirbad lagu mudo waxa laga had oo la daweynayo lagama hadlaayo ee waxaa laga hadlayaa cirbad inta lagu mudo markii laga siiboo dhiig yimaad meesha wax lagu shubo meeshii la bedelo sida alla u abuuray oo meeshii ama magacaa lagu qorin ama waxbaa lagu sawirin ama amase inta dawo lagu dhibciyaa bar laga dhigin waa cirbad lagu mudayo lagu daweynaya meeshaan lagamaba hadlayo ee waxaa laga hadlayaa cirbad loogu mudayo meeshaan in la bedelo taas weeye walmustawshimaati kuwa dalbada ee yidhahda korkayga hala dooldalooliyo ayagana naclad allah ku rido naxariista allaah ka fogeeyey walmutanamisaati kuwa dalbada in sunniyahooda la xidhana naclad allaah ku rido axaadiista gobol waxaa kusoo raartay wanaamisaat kuwa xiidha timaha wejiga oo sunniyaha ah lacnad allah ku rido walmutanamisaati kuwa dalbadoo yidhahda sunniyaha laga xiro oo hoosa laga xiro ta hoos laga qoro laga qoro a wax yar oo bil camala laga dhiga ama gabadha suniyadeediya weyn markaas labadooda isku dhegami meesha u dhaxayda marka a laga qora markaasaa xoogaa la kala goyna waa malcuun qofkaas walmutafallijaati iyo kuwa kala fogeeya ilkaha labadaas foolaa la kala fogeyna amase moolaha iyo foolashaa la kala fogeyna labada iligoo ugu soo horayda foolal aa la labada ku xigtana dhollaa la yidhaha kuwaasaa la kala fogeynaa laba ka mid markaasaa fanax yar loo yeela weliba labada fool a ugu hor a ugu badan lilxusni qurux darteedna u sameeyaan almugayiraati ee bedela khalq allahi ilaahay siduu u abuuray waa caama ka dembiga oo meeshaan lagu mudana lacnada waa in la bedelo sidii ilaahay qofkan u abuuray dee ka waran midda murux cad iska dhigtay oo waxa weeye maqaarkii ilaahay u abuuray inta murxiday oo dawo ku shubtay iyo kiimika waxa weeyaan iyadoon awal gabar si kale u eh haddana waxa weeyaan maqaarkii hoose soo bixiday oo jirkeedii gubtay maqaarkeedii ilaahay siiyey qiimaha badnaa ee quruxda lahaa ee qiimaha lahaa difaaca jirka u ahaa ayay gubtay kiimika ku gubtay markaasay maqaarkii hoosiisii soo bixiday muujiday bal ka waran siday isku bedeshay waa malcuunad almuqayirati gabdhaha bedela khalq allahi ilaahay abuuristiisa tacaala ilaa waa sareeyaan marka gabadaa ku qabato waxay ku tiri war maxaad u lacnadaysaa dumarka markaasu wuxuu ku yidhi maali maxaa ii sugnaaday laa alcanu xaalan lacnadeyn man qof lacno nebiyu nabigu lacnaday sala allahu calayh wasalam wa huwa ilaa lacnado dadka nabigu lacnaday fii kitaabillahi ku sugan yihi maxaa yeele ilaahi weyna wuxuu leeyahay wamaa aataakum rasuulu rasuulku wuxuu idin siiyo fakuduuhu ka qaata wamaa nahaakum canhu fantahu wuxuu yidhi ka reebana ka jooga mutafaqun caleyh uu yidhi alwashmu washmi huwa washmi waxaa la yidhaha harzu xaadin shay af leh in lagu mudo harzu xaadin shay af leh oo lagu mudo wadaalika mithlu libri waa cirbad in lagu mudoo kale jirka iyo wanaxwihaa cirbad wixii lamid ah fii ayi mawdicin meeshii la rabaah lagu mudo oo min aljismi jirka ka mid ah xataa yasiilo damu ilaa dhiig qulqulo dhiig socdo uma xashwu daalika almawdici kadibna meeshaasa waxaa lagu shubaa bilkuxli indhakuul aw inuurati nuurada lagu shubaa waxbaa meesha diigu ka yimid lagu shubaa waa isbedele marka qaara magacyo waaweyn ku qora korkooda oo cududa iyo gacmaha meelahaas magacyo waaweyn xataa rag aad arkaya magacyo waaweyn ku qoran yihiin magacyo waaweyn oo saddex magaciyo uu ku qora qof uu jecel magaciisu ku qora waa dhaqan shaydaan annamsu namsi asaga washmigii garanaya huwa namsigu isaalatu shacri lweji wejiga tintiisaoo la suuliyaa la yidhaha bilminqaashi qabata lagu suuliya bahar yaro af yaro qabata leh oo qodxaa iyo reemigu iskaga bixi jireen waa minqaashkaas ayaa lagu suulinaa tintii wejiga midmida loo siiba inta qabata lagu qabto annamsu huwa isaalatu shacri lweji waa wejiga tintiisaoo la suuliyo bilminqaashi qabata lagu suuliyo wa yuqaalu waxaa la yidhahdaa huwa namsigu muqtasun wuxuu gaar ku yahay bishaxri xaajidayni labada sunniyaha indhaha baarkooda timaha ka sii koreeya oo indhaha korkooda ku yaallaa la yidhahda xaajibayn labadaasa la suulina litarfiicima si kor loo qaado hoosaa laga qora markaasa bilyax laga dhiga ow taswiyatima waa la sima waa la sinsima dhinacyadaa laga gogoyna mutafallijaad falji wuxuu yahay wuxuu yidhi alfalju falji furjatun waa dalool furjadaasoo bayna hanaaya labada fool u dhaxayda labada dhool maahane labada fool labada fool waa labada iyagoo ugu soo horeeya falji waxaa la yidhaha furjatun waa dalool in loo sameeyo bayna hanaaya foolasha iyo warubaaciyaati dhoolasha dhoolashuna labada ilagoo ku xiga wey fil asnaani ilkaa dhexdood washmi fiiri marka walwaashimatu wanaamisatu aad leedahay walwaashimatu wanaamisatu nusqadii marka hore la daabaco qaladka walwasmu alwasmu wanaas a ku qoran waxaa la rabaa alwaashimatu wanaamisa alwaashimatu waashimada gabadha la yidhaah iyo wanaamisatu naamise gabadha la yidhaah hiya latii waa gabadha taquumu u istaagta bilcamali inay ka shaqaydo shaqadaas inay qabato gabadha qabayda oo shaqada fulayda aa la yidhahdaa naamisa midda jirka daldarooleyda waxa la yidhaha waashima midda oo waxa weeyaan timaha sunniyaha xiirayda naamisa la naamisa aa la yihahdaa markaasuu yidhi alwaashimatu wanaamisatu hiya alatii waa islaanta taquumu u istaagta bilcamali shaqadaas almustawshimatu iyo walmutanamisatu iyo walmutahallijatu saddexdaas hiya alatii waa midda taqlubu dalbata an yufcala in loo sameeyo bihaa ayada alwashmu daldaloolinta jirhka daldaloorina aw inamsu ama sunyaha la xiiraa aw ilfalju ilkaha la kala durjina midda in loo sameeyo dalbayda taasaa waxaa la dhahda mustawshima mutanamisa mutafallija marka midda dalbata in ilkaha loo kala fogeeyo waa mutafallija midda sunyaha in la xira dalbata waa mutanamisa midda dalbata jirkeeda la daldalooliyo magacyo lagu qoro ama waxyaalo kale waa mutawashima waa marka arrimahan oo dhan waa xaaraan waana bedelid ilaahay abuuristiisii la bedelayo wey waa bedelid ilaahay abuuristiisii la bedelayo waa munkar aad u weyn waa munkar aad u weyn oo nabigu nacaladay sala allahu calayh wasalam dadka sameeya nabigu waa nacaladay dadka sameeya ahlucilmigana sidaas ayay u caddeeyaan oo ay shuraaxda xadiidka ugu caddeeyen imaam nawowi raximahullah washmiga markuu sharxay wuxuu yidhi وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها وحول وحرام قد أنا شركة انت لبلدلولية انبر أما الله يالا أما مقعي اللقو قراء قبض السمين إذا يتنوى السمين اللبضة بحران يكون بحين مركز إيا قبض الضلبة مركز وحول وقد يفعل بالبنت وهي طفلة وعدعي كرتا لكن قبض ضياه وانقعن دارهين إن لقو السمين jirkeedii la daldarooriyo markaas waxaad dembaabayso dambiga qaadanaysa tii samayday laakiin saqiirkaanu dembi ma leh laakiin masaladan fiiri qaala asxaabunaa haada almawdicu aladii wushima yasiiru najisan uyi laakiin meeshaas washmiga lagu sameeyey inta la daldooliyo dhiiggii markuu ka yimid wax lagu shuray ee ama magacyada lagu qoray ama wax lagu sawiray ama waxa weeyaan wax calaamadaha lagu sameeyey meeshaa dhiiggiyaa ku dhegan oo ku qalalay oo jirka dhex galay waana najaas meeshaas say u tukay mar gabadhaas waa nijaas ama nin rag badan abaa ku aragnay ah, ma ahan dumar kaliya raggaa saas magacyo ugu qora korkooda oo dhabarka iskaga qoraa cududaha iskaga qoraa oo la fiiri karin wax muslimu uusan fiiri karin foolxumadiisa marka qofkaasu rag iyo duur midku raba ha ahaadee makaankaas waa najaas haddii la suuri karo wuxuu yidhi waa waajib in la suuriyo fa in amkana isaalatu bilcilaaji wajabad isaalatu ma banaana hal daqiiqa in dib loo dhigo xataa qaliil haddii lagu suuri karo jirka waa in la qalo oo meesha laga suuriyo Ah, haddii la qali karo haddii laakiin wuxuu yidhi qalliinku keenayo in xidhintii ay qalasho ama qofku dhinto ama nacfigii uu baabo ama foolxumo weyn ka timaado waajib ma ahan markaas laakiin haddii la suuri karo xataa qalliin baa lagu suuriyey qofka waxaa jidhkiisa lagu qorqoray waa in laga suuriyo waa waajib markaasuu yidhi wasawaaun fi hada kullihi alrajulu waalmar'atu rag iyo dumarna waa isku mid arrintan labaduba waa sameeyaan labadaba waa ka xaaraan ah, labadaba waa ka xaaraan wakadalika alxaafid ibn xajar fatxu baariga saasuu leyahy hadalkaas horeeto imaam nawowi sharxa saxix muslimkuu ku leeyahy juska afariyo tobnaad boqol konton iyo ko imaam nawowina sidoo kale u leeyahy wuxuu leey waqad yakunu fi lyadi wagayriha min aljasad gacanta waa lagu sameeya meelo kale waa lagu sameeya waxaa dhacda xarar in lagu sameeyo wareegyaal lagu sameeyo qof uu jecelya magaciisa lagu qorto wa tacaatiihi xaraamu markaasuu yidhi arrintaas in qofku sameeya waa xaaraan bidalaalati lacni macaladda oo la macaladay ba tusayda oo xadiidka ku sugan markaasuu yihi wayasiiru mawdicu mawshuumu najisan najaasuna noqona meeshaas washmiga lagu sameeyey ee la qardhay ama magacyada lagu qoray la daldalooliyey najaas wey meeshaas waa najaas maadaama ay najaas tahay qofkiina inuu cibaadaysto la rabo fatajibu isaalatu waa waajib in la suuliyo hadday suurto geli karto in la suuliyo walow biljar hadday rabto ha la qabo dhakhtar inta la geeyo isbitaalka le qalliin lagu soo sameeyo laasim waa in la suuriyaa laasim waa in la suuriyaa haddii aan markaas qalliinku keenin qofku inuu dhinto ama xibinta dhamo ay qallasho haday taas keeneedo qofku inuu iska toobad keenaa markaasuu yidhi xaafid ibnu xajar fiiri wayastawi fii dalika alrajulu walmara rag iyo dumar arrintaas waa isku mid qofkii sameeya waa malcuun labadana waajibay ku tahay inay arrintaas suuliyaan hadday awel sameeyeen labadaba waajibay ku tahay marka waa nuucaas waa arrin aad u khatara jirka la daldaloolinayo waxay kaloo ka hadleen ahlucilmigu namsiga oo timahan wejiga oo la xiirayo namsiga waa timahaas wejiga sunniyada la xiiro waa arin aad u xaaraam ah ahlucilmiguna saasay u caddayn imaam nawowi raximahullah wuxuu yidhi wa haada alficlu xaraamu ficilkan waa xaaraam laakiin imaam nawowi masawu ka soo reeb ilaa idaa nabatad lilmar'ati lixyatun aw shawaarib uu yidhi laakiin waxyaalo waxaa jira la deli karo gabadha haddii gar usoo baxo ama shaarubo wuxuu yidhi falaa taxrumu isaalatuha in la suuriyo xaaraan ma ahan bal yustaxabu annaga shaaficiya waxaan qabnaa markaas oo kaleeto inay sunnada tahay in la sixiiro garka gabadha waxaa xaaraanta la xiiri karin waa garka ninka falaa taxrumu isaalatuha bal yustaxabu cindanaa ibnu jariir wuxuu yidhi fiiri marka maaha masale laisku wara waafaqsan yahay ibnu jariir wuxuu yidhi laa yajuusu xalqu lixyatihaa walaa anfaqatuhaa ma banaano gabadha garkeeda inay xiirta xaaraan qadcana weeye shaarubkeeda xataa ma xiiray buy ah, ma banaana walaa taqyiru shayin min khilqatihaa sida ilaah u abuuray waxba kama bedeli karto biziyaadatin walaa naqsi ziyaado iyo naqsi midna ma banaana sidaas ayuu yidhi marka in lays bedelo oo qofka sidii ilaah u abuuray laga bedelo xaaraan qadcana weli ma banaana ilkaha la kala durjina waa nuucaas oo kale sidaasay ahlucilmigu u caddeeyeen waa xaaraan ma banaana hal arrinay culummadu ka soo istafnoodaan ilig dheeraada ah oon ilkaha ka mid ahayn hadduu soo baxo iligtaasuna ay dhibaato ku haydo qofka ama ilig ilkihiis caadiga ka mid ah inta dheeraado dhirirkii ka bato cuntadii ka cuni waayo waa iska bixi kara markaas waa iska bixi karaa si kaleeto ma la ogolo waana xaaraan si kale lama ogolo waa xaaraan waa qofku inuu ilaaliyo xuduudda ilaahay oo qurux raadin uu qurux raadina uusan xuduudda ilaahay uga gudbin